alxamdulilah rabilcaalamiin sal allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd qaala alimaamu malik raximah llah alqadaau fii man halaka walahu dayn wa calayhi dayn lahu fiihi shaahidun waaxid rajulun halaka walinnaasi calayhi daynun walahu cala nnaasi dayn linnaasi calayhi dayn walahu cala annaasi dayn wa daynuhu cala annaas lahu shaahid waaxid kayfa yakunu lxukm qaala yaxyaa samictu maalikan yaquulu fi rajuli yahlak yahlak yahlik walahu daynun calayhi shaahid waaxid calayhi shaahidun waaxid wa calayhi daynun linnaas lahum fiihi shaahidun waaxid ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم فإذا مات فإن للورثة أن يحلفوا نيابة عن مورثهم لهم الحق في أن يحلفوا مع هذا الشاهد ويستحقوا حق مورثهم لكن إن أبوا قالوا ما نحلف waalidukum aw muwarisukum lahu shaahid walahu xaqun cala annaas ixlifuu maca hada shaahid xataa tastaxiquu hada alxaqa yaquuluuna la mana qaal faina alguramaaa yaxlifuun wayaakhuduuna xuquuqahum alguramaa aladiina lahum duyuunu calaa hada almayit almuwaris yaxlifuun ana lihada almayiti xaqan calaa fulaan maca hada shaahid wayaakuduuna xuquuqah wahada min aqrab lmasaa'il alinsaanu yaxlifu calaa xaqihi fayaquulu ana axlifu ana lii xaqan calaa fulaan laakin kownu linsaani yaxlifu calaa ana lifulaani min annaasi xaqan calaa fulaan hada min algaraa'ib qaal faina alguramaa yaxlifuun waya'kuduuna xuquuqahum ayb fain fadala fadlun lam yakun lilwarasati minhu shay laakin xalafa haulaaءi اlguramaa calaa ana lihada almuwarisi xaqan calaa fulaan falamaa akhaduuha xuquuqahum baqiya shayun baqiya fadlun hada alfadlu man yaakuduhu xalafuu maala ana lihada almayiti أن لهذا الميت هذه الدار فلما حلفوا وأقاموا هذا الشاهد الواحد وبيعت الدار وكان حقهم مثلا مئة بقيت مئة أخرى هذه المئة من يأخذها قال فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء الورثة ليس من حقهم أن يأخذوا هذا wadalika ana alaymaana curidat calayhim qablu fatarakuuha dayacuu xuquuqahum hum aladiina tarakuu wadalika ana alaymaana curidat calayhim qablu fatarakuuha ila an yaquuluu lam naclam lisaaxibina fadlan lakin in ictadaruu wajaauu bihada اlictidaaru waqaaruu saaxibuna wahuwa muwarihuna ma kuna naclam ana lahu fadla calaa hada aladii tarakahu ziyaada lahu cala annaas gayra hada aladii biyadina ma kuna naclamu dalik ida qaluu haakada wa yuclamu anahum inamaa tarakuu alaymaana min ajli dalik liannahum ma yaxlifuuna calaa shayin laa yacrifuunahu faida qaaluu ma kuna nadri ana lisaaxibina xaqan cala annaas wa fadlan غير هذا المال الذي تركه إذا قالوا ذلك يقول مالك فإني أرى أن يحلفوا يحلفوا على هذا الباقي أن لهم هذا الباقي ويأخذوا ما بقي بعد دينه يأخذوا ما بقي بعد دين هذا المورث يأخذوا إذا حلف طيب إذا الإمام مالك يرى أن الغرماء يحلفون على حق هذا الميت ويستحقون حقوقهم lakin الshaafiعي rafض qaal lastu adhabu walaa aqulu bihada shaafiعي ankar hada وذلك أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم قضى لمن أقاma شhاهدا بحق lah على آخر بيمينه وأخذ حقه لأن الأصل أن الإنسان يقيم شاهدا أو يقيم حلفا على حق له على آخر أما أن يحلف الإنسان على حق لآخر ثم يستحق هذا الحق هذا غير موجود في السنة يمكن يعرفون بطريق ما أن لهذا الميت حقا على فلان لكن كونهم يعلمون لا يقتضي أن يحلفوا ويستحقوا طيب إذا الشافعي خالف فقال هذا يخالف للأصول والإنسان يحلف على حقه لا يحلف على حق آخر طيب القضاء في الدعوة قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن قالوا جميل بن عبد الرحمن بن المؤذن مدني سمع سعيدا وروى عنه مالك ويقال إن مؤذن قباء فكان جميل هذا من مؤذن قباء من حيث أن أمه من أسرة المؤذنين أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس هذا جميل كان يحضر أيام أن كان عمر بن عبد العزيز يقضي بين الناس faidaa jaaahu rajul yaddaci cala rajuli xaqan idaa jaaahu muddacin yaddaci cala aakhara xaqan nadar cumar yandur fain kaanat baynahumaa mukhaalatatun aw mulaabasatun axlafa aladii duciya calayh in kaana bayna hada almuddaci wa bayna almuddacaa calayhi mulaabasatun wa mu'aamalatun wa mukhaalata taqtadii curfan an yakuuna liaxadihima cala alaakhar xaq min jaraa'i lmukhaalata qaal axlaf aladii udduciya calayh yuxallif almuddacaa calayh wain lam yakun shayun min dalika lam yakun hunaaka mukhaalata bayna almuddaci walmuddacaa calayh lam yuxlif laa yuxallif laa yuxallif almuddacaa calayh عليه قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا مالك يرجح مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال وعلى ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه برئ المدعى عليه برئ بيمينه إذا حلف أن لهذا المدعي أنه ليس لهذا المدعي عليه أي حق برئ وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب حق أخذ حقه فإذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي وحلف المدعي أخذ حقه واستحق طيب قالوا السبب في مذهب عمر بن عبد العزيز أن هذا قد يجر إلى تلاعب بعض المفسدين أو المجرمين بأهل المروءة أو بأهل الشرف أو بأهل الفضل لأنه كان من عادة بعض النؤماء أن يرفع دعوى ضد شخص من أهل المروءة أو من أهل العلم والفضل فيقول لي حق عليه فيقال له ائتي ببينة فيقول لا ما عندي بينة لكن يحلف لي هذا الرجل الشيخ أو ذو المروءة يأبى أن يحلف ولا يحب أن يحلف afdii nafsi bihada maal ud hada maal watrukni faاtakhada bacdu almujrimiin darيcaة liاktisaabi اlamwaali bihadihi طariiqa alqadira fabinaءa calى hada kana yaqul cumar bn cabdilcaziz la ida lam takun hunaaka mukhaalata bayna hada اlmudaci wاlmudacaa calayh la yuxallafu lahu yuqal lahu idhab laysa laka xaq ida jaءa shaksu maala min ahli suuq yabiicu alqamxa yaquul li calaa asheekh cabdallah xaq kayfa tacamal macaaka yaqul laa lia xaqun caleyh walow ruux laysa laka shuqul hada madhab malik madhab malik wa hada macquul jiddan xataa laa yatalaacab haulaaءi almufsiduun bibacdi ahli اlcilmi qal ida kana cindaka mukhaalaa abit hadi mukhaalaa faida abata hadi mukhaalaa sumicat dacwaaka waida ma abata hadi mukhaalaa laa tasmacu dacwaaka idhab lakin ashaafici yaquul la kullu man idacaa xaqan calaa akhar yajibu an yaأtiya bibayina fain lam yaأti bibayina yuxallafu lmuddacaa calayhi ayan kaana qala xadii ma fara qaala alyamiin calaa man نقال إذا كان هذا المنكر من أهل العلم والفضل والشرف لا قال واليمين على من هو الصحيح هو الصحيح واليمين على من لكن مع ذلك قول مالك وقول عمر بن عبد وجيه لكن الوجاهة معقول إذا لم يكن هناك نص إذا جاء نص بطل نهر معصوم macquul alqadaء fi shahaadaة الصibyaan alaslu an yashhada albaaliq alcaaqil alcadl lakin ida shahida الصibyaanu bxaqin ma fahal tuqbal hadihi الشhahaadة qala malik can hishaam bn curwa ana cabdالlah bn الزubayr kana yaqضي bshahaadaة الصibyaani fima baynahum min aljiraax ida kanat hunaka majmuع min alatfaal yatalacabuun fajaraxa bacduhum bacdan walam yuujad macahum baaliqun caaqilun duu cadaala yashhadu bacduhum libacdin aw yashhadu bacduhum calaa bacd hada qowlu man قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح baynahum min aljiraax malik dahaba ila madhab cabdllahi bn zubayr ana shahaadaة الصibyaani tajuuzu fima baynahum min aljiraaxi wala tajuuzu calى gayrihim la tajuuzu fi اlamwaal wala fi اlxuquuq اlأkrى walakin ida jaraxa bacduhm bacضa faina bacdahm qad yashhadu libacضi fi ljiraax qaal wainamaa tajuuzu shahaadatum fima baynahum min aljiraaxi waxdaha laa tajuuzu fii gayri dalik idaa kaana dalika qabla an yatafaraquu aw yuhababuu aw yucallamuu bas haadihi ashahaada lahaa shuruud cinda alimaam malik kayf qaal idaa qubida calayhim ahnaaءa haadihi almudaaraba aw almujaaraxa waduhiba bihim washahida bacduhum calى bacضi mumkin an qaal qabla an yatafaraquu aw yukhababuu qaaluu yukhababuu yukhababuu qaaluu yucallamuu alkhaba wاlkhabu huwa almakru yuqaalu linnamaam wاlmufsid bayna الnaas mukhabib mukhabib qaal wakaanat alumawiyatu tulaqibu cabdallah bn azubayr fubayban tashiiru ab fubayb yuriiduuna annaha lahu makran wa dahaa'an wakadalika kaanuu yusamuuna akhaahu muscaban khubayban fakanuu yaquuluuna can kuli waaxidin minhuma khubayb wa minhu qowl shaacir qadnii min nasri lkhubaybayni qadnii laysa alimaamu bishakiiki lmulxidi fakanuu yatahimuuna cabdallah bna zubayr haulaai shucaraa aladiina yaktasibuna bishacrihim ida dahabuu atnahu madaxuu waqaaluu cadini aqul idhabuu yaqul hada shakiir وأيضا ملحد في الحرم يقاتل في الحرم كانوا يقولون ملحد وبخيل هذا الشاعر لما جاء وشحذ بشعره ولم يجد شيئا قال قدني يعني xasbii min nasri lqubaybayni xasbii laysa alimaamu bishahrin qabla an yucallamuu wayuhababuu idaa qubida calayhim washahida bacduhum libacdin tuqbal hadihi shahaada qaala fain iftaraquu falaa shahaadata lahum iftaraquu wadhaba bacduhum ilaa buyuuti aabaa'ihim wa ummahaatihim yukhaafu ana haaulaa'i yucallimuun wayulaqinuun lahum qaala fain iftaraquu falaa shahaadata lahum ila an yakunuu qad ashhaduu lcuduula calى shahaadatin qabla an yatafaraquu lakin qabla an yatafaraquu ida ashhaduu shahaadatahum calى shuhuudi اlcuduul yakfi ayb yaqul huna abu cumar hada alqowl huwa qowl saciid ibn musayib wa curwa ibn zubayr وجعفر بن محمد بن علي بن حسين وcاmr الshacbي وبن أbي lyla وبن شhihاab الزhري وإbrاhيm النkاعي haؤulaaءi qاluu hada الqwl khاalفhm الshاafiعي وجamاahيr الcلماء qاlوu laa تجuuزu شhahaadaة الصبyاni fي شhayءi min الأشhyاء laa fي jirاح وla fي غayrha بxاal وin lam yتفرqوا qاlوu وإnama أmr الlah بشhahaadaة man yurضى miman تrضوna min الشhuhadاء qaaluu kayfa tuqbalu shahaadatu man idaa faaraqa makaanahu lam yu'man calayhi an yucallama wa yuhabab fain qiila ina bna zubayr ajaazaha qiila lahu ibnu cabaas raddaha hada muqaabil hada qaal waalqur'aanu yadullu calaa ibtaaliha wa min xujati man lam yuujizha walam yaraha shayئa daahiru qowli illaahi caza wajala wastashhiduu shahidayni wastashhiduu shahidayni min rijaalikum وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء والصبي ليس بعدل ولا بضن هذا القول هو الراجح والقول الآخر مرجوح ما جاء في الحيث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور الشديدة كون الإنسان يحلف على كذب fii minbari nabiyi sala allahu alayh wasalam hada fiihi waciidun shadiidu qaala maliku can haashim bni haashim bni cutba bni abi waqaas can cabdillaahi bni nistaas qaaluu cabdullahi bni nistaas madaniyun yarwi can jaabir warawa canhu haashim wa abuuhu nistaas mawla ubayi bni khalaf wa kaana jaahiliyan abuuhu kaana fi ljaahiliya can jaabir bni cabdillahi alansaariyi ana rasuula allahi sala allah al slam qaala man xalafa calaa minbari man xalafa calaa minbari aathiman tabawa'a maqcadahu min annar allahu muslim man xalafa calaa minbari nabiyi sala allahu alayhi wasalam wa huwa aathimu tabawa'a yuqaalu tabawa'a yani ittakhada manzilan taqulu tabawa'tu daar tabawa'tu daara manzilan ida nazaltaha waittakhadtaha maskanan wa minhu qowluhu waladiina tabawa'u daar walmaqsuudu bidaar huna almadiina tabawa'a yani nazla maqcadahu min annaar ففي هذا الحديث ana alwaciida yaqacu maca tacamudi اlإثmi fi اlyamiin ida xalafa kadiban liyaqtaطica shayئa min maali gayrihi fainahu yastaxiqu hada alwaciid ashadiida walciyaadu billah ayib lakin huna masأlaة اlwaciid hal min allaazimi an yataxaqaqa hada alwaciidu cala kuli axad min annaas miman yaxlif hada alxalifa calaa mimbari nabiy sala allahu alay salam hada yurjacu ilaa madhabi ahli sunnati waljamaca wa huwa ana alwaciida alcaama laa yaqtadii taxqiiqa hada alwaciid calaa shaksin bicaynihi faida xalafa shaksu ma kadiban calaa mimbar nabiy sala allahu alayh wasalam fainaka laysa biimkaanika an tajura calayhi hada alxadiida wa taqul hada zayd qad xalafa calaa mimbar nabiy sala alla l slam kadiban fahuwa min ahli nnaar la alwaciid alcaam laa yaqtadii taxqiiq alwaciid alkhaas calaa kuli fardin fardin wahadihi qaacida min qawaacid ahli sunna qala huna abu cumar wamadhabuna fi lwaciidi anahu gayru naafidin fi hada wa fi kuli ma awcada allahu ahla aliimaani calayhi annaara walcadaa faina allaha bilkhiyaari fi cabdihi lmudnib in shaaa an yakfira lahu gafara lahu wain shaaa an yucadibahu cadabahu liqowli illahi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa wtawbatu tamku sayi'aati kulaha kufran kanat aw gayra kufrin qaala allahu caza wajala qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahu ma qad salaf ila ana xuquuqa alaadamiyiina laabudda fiiha bayna almuslimiina min alqisaasi bilxasanaati wasayi'aat uma maca dalika laa budda an yataxaqaqa hada alwaciidu wagayru hada alwaciidi fi nusuusi alkitaabi wasunati cala bacdi annaas lakin hada albacdu laa naclam faida qiil ina hada alwaciida wagayra hada alwaciid laa yataxaqu calaa fardin min annaas saar hada almadhab madhab almurjia laysa madhab ahli sunna kul lwaciid fi lkitaab wasunna laa yashmalu ay axad laa yumkin an yuqaal hada madhab man madhab almurjia aladiina yaqulu laa yaduru maca aliimaani macsiya laa taduru maca aliimaani macsiya laakiin naxnu naquul laabudda an yashmala hada alwaciidu wagayru hada alwaciidi fi saa'iri nusuusi alkitaabi wasunnati bacda annaas aladiina najhaluhum wallaahu yaclam ayb uma qaala bacduhum wa qowluhu calaa minbari almaqsuud cinda minbarin haakada yaquuluun liannaha inahuna laa yumkin fi lcaadati kulamaa araada insaanu mujrim an yartaqiya minbara rasuuli lah sal slam fayaxlifa calayhi laa yumkin faqaaluu idan almaqsuud calaa minbari an cinda minbar laysa almaqsuud anahu yartaqi sulama alminbar wayajlisu xaysu kaana yajlisu rasuulu lah sal slam wayaxlif la لما يجلس عند المنبر ويقرأ مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب الصلمي وهو معبد بن كعب بن مالك الأنصاري عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري can abi umamata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal man iqtataca xaqa mri'in muslimin biyamiinihi xarama allahu calayhi اljana waawjaba lahu naar qaaluu wain kaana shayan yasiiran ya rasuula allah qaala wain kaana qadiiban min araaq cuud min araaq siwaaq wain kaana qadiiban min araaq wain kaana qadiiban min araaq qaalaha halaaa maraat wa fi sanad can abi umaama wayatabaadaru aw qad yatabaadaru ila dihni ana abaa umaama hada huwa suday bnu cajlaan lakin mualif shaarix yaquul la inama huwa abu umaama alxaariثi alansaari axadu bani xaariثa qiila ismhu iyaas ibnu haclaba wa fi hada alxadiid daliil ana dliil calى ana alyamiin alhamuus hiya yamiin الصbr alatii yuqtadacu biha maalu muslim hada alyamiin huwa alyamiin اlhamuus wa hiya alyamiin alatii yaxlifu saaxibuha kadiba liyaqtaطica biha maala imri'in muslim hadihi tusamaa yamiin alhamuus lakin low xalafa insaanu calى اlkadibi wain lam yaqtadac bihi maala muslimin hal tusama aydan yamiin algamuus yaqulu la alyamiin algamuus khaasiyatuha alkadibu waاqtiطaacu lxaqi xaqi lkhayr jaamicu ma jaءa fi lyamiini cala lmimbar qala maliku can daawuud bni xusayn anahu samica abaa qaطafaan qaaluu abu qطfaan sacd bnu طariif almuri kana kaatiba limarwan bn xakam yarwi can cabdillahi bn cabaas wa daawuud bn xusein qad sabaqa miraaran anahu samica aba qطfaan bn اlmuri yaquul اkhtasama zayd bnu haabit wa bnu muطiic walacalahu cabdullah bn muطiic alansaari اkhtasama haadani الصaxaabiyaan zayd bnu haabit wa bnu muطiic fii daarin kanat baynahumaa ilaa marwan ibn alxakam ayaama an kaana marwaanu amiiran cala almadiinati wa huwa amiirun cala almadiinati faqadaa marwaanu cala zayd bni haabitin bilyamiini cala almimbar talaba min zayd bni haabit an yaxlifa cala almimbar wlmaqsuud an yaxlifa cinda almimbar faqaala zayd bnu haabit axlifu lahu makaanii ana axlifu lahu fii daari lxukmi wa majlis alqaadi ana axlifu lahu haahuna qaal faqaala marwan laa wallah ilaa cinda maqaatic alxuquuq wa maqaatic alxuquuq hiya alamkina alatii yanqatic fiha alxaq wa hadihi almaqsuud anaha takunu cinda minbari nabiy sala alla alay slam fajacala zayd bnu haabitin yaxlifu ina xaqahu laxaqun waya'ba an yaxlifa cala nin yaxlif ana xaqahu la xaqun walaakinahu yarfud an yaxlifa cinda alminbar fajacala marwaanu yacjabu min dalik yacjab kayfa yadaci hada alxaqa wa huwa laa yuriidu an yaxlifa cinda alminbar qaala maaliku laa araa an yuxallafa axadun cala alminbari cala aqala min rubci diinaarin wadalika halaaثatu daraahim laakin kulamaa araada axadun an yadaciya xaqan cala aakhari qul lahu liyuxallaf li cinda almimbar laa laabud an yakun shay lahu qiima duu baal fala daraahim fama fog wahada alxadiidu yadullu cala annahu yumkin an tu'akada alyamiinu bilxalifi cinda mimbari rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama aw bayna almaqaami waalrukni aw fi lmasjid aljaamici min masaajid almuslimiin yajuuzu hada wallahu aclam sal allah sala